bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol afartan iyo todoba oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey nimankii reer banu israa'iil oo waxa weeye nebigoodii u dhaheen nin boqora noo samay oo aanu micigiisa dagaalanno waxa uu ku yidhi ma laga yaabaa haddii laydinku farad yeelo dagaal inaydan dagaalamina markaasay waxay yidhaahdeen maxaa dhacay bay yidhaahdeen oo aanan ugu dagaalamaynin fii sabiilillaahi ayadoo nala ka bixiye daarahayni awlaadaynina la qafaashay maba dhici kartay yidhaahdeen inaanan dagaalamin ilaahay wuxuu yidhi markii dagaalkii lagu farad yeelay way jeesteen buu dhahay ilaahay ilaa wax yaroo ayaga ka mida mooyaane kuwaasoo noo imaanaya markaasuu dhaha alla wallaahu alle caliimun allii ku cilmila weeye bidaalimiina daalimiinta waana jaasinayaa marka nimankii waxay soo yidhaahdeen boqor noo samay ayay dhaheen halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala boqorkii markii loo soo bixiyey ayuu ugaga warramayaa reer banu israa'iil marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu su-aashay baa la yidhi nabigii in reer banu israa'iil boqor loo soo diro oo niman boqor boqorle ay noqdaan oy isku raacaan markaasaa ilaahay wuxuu ku ajiibaa la yidhi ilaa irsaali daaluud weeye daaluud ninka la yidhaha in loo soo diro oo reer banu israa'iil boqor u noqdo ayaa nabigu lagu ajiibay baa la yidhi taasaa hadda marka ilaahay subxaanahu wa noogaga warramayaa wa qaala wuxuu u dhahay yow dha ilaahay lahum reer banu israa'iil nebiyuhum nebigoodii yowdha ilaahay in allaha alla qad xaqeeqe ahe bacasa lakum waa idinsoo bixiyey daaluuta daaluud ayuu idinsoo bixiyey melikan xaal ow yaa kii boqora qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay annee kayfa sidee buu yakuunu oo ugu ahaanayaa lahu daaluud ninka la yidhaahdaa almulku boqortooyadii calaynaa korkayna wal xaal naxnu annagu xaqu anuga xaqnimo badannahay bilmulki boqortooyada minhu isaga xaggiisa walam yu'ta haddana aan la siinin sacatan waa sacnimo min almaali maalka xaggiisa aan laga siinin see waxaa weeye boqor noogu noqonayaa qaala waxau u dhahay yow dha ilaahi subxaanahu wa tacaala nebigoodii waxau u dhahay yow ilaahi subxaanahu wa tacaala in allaha alla ayuu dhahay isdhafaahu waa doortay oo waxaa weeye ninka la yidhaahdo daaluud ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala boqornimo isaga ayuu u doortay in allaha alle ayaa isdhafaahu doortay ayuu dhahay calaykum korkiina ayuu ka doortay oo inuu boqor idiin ahaado ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala daa u doortay wa zaadahu alla wuxuuna u ziyaadiyey basdatan waasacnimo ayuu u siyaadiyey filcilmi cilmiga iyo waljismi jismiga wallaahu allana yu'tii waa siinayaa mulkahu boqortooyadiisa man yashaau ruuxu ou doonaayo ayuu siinayaa wallaahu allana waasicun allihii uu waasac yahay weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmile qofkii ahlu ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa reer banu israa'iil sidii loo ajiibay markaasi waxa weeye nabigii markuu alla baryey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u ajiibay in markaasi waxa weeye daaluud boqor loogaga dhigo hadalladii markaasi uu u soo jeediyey iyo siday ayaguna mucaanidiin u ahaayeen oo hor yimaadeen alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxau u dhahay nabigoodii ina allaha alla qad xaqeeqee bacasa lakum waa idinsoo bixiyey daaluuta daaluud ayuu idinsoo bixiyey ninka la yidhaahdo melikan xaalow yaa kii boqor ah oo boqornimo ayaa daaluud laydinkugu soo diray markii waxaa weeye daaluuda boqor idin ah la yidhi ayaguna waxa weeye meeshaas aysan ka malaysanaynin ninkaa in boqor loogaga dhigaayo qaaliu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahi ayagoo inkiraaya annee kayfa sidee buu yakuunu lahu lmulku annii kayfa sidee buu yakuunu lahu ugu ahaanayaa almulku boqortooyadii calaynaa korkayna see ninkaas daaluud la yidhaaho annaga boqor noogu noqonaya wal xaal naxnu annagu axaqu aan uga xaqnimo badannahay bilmulki boqortooyada minhu isaga xaggiisa waxay ka wadaan baa la yidhi liannahu laysa min sibdi lmamlakati wala nubuwati waxay ka wadaanaa la yidhi ninkan waxa weeye kama soo jeedo dad reer boqora kama soo jeedo dad waxaa weeye nabinimona kama soo jeediyo dad waxaa weeye nabi laga soo saari jirayne kama soo jeediyo marka hadda waxaa weeye sidaas ay maaragtay ay ku diideen ba la yidhi markay ka wadaan baa la leeyahay laysa min sibdil mamlakati ay ka wadaan tol oo waxa weeye ambase qabiil oo waxa weeye boqor laga soo saara kama soo jeeda markay leeyihiin waxay ka wadaan baa la yidhi lam yakun min duriyati yahuuda ibnu yacquub waxa weeye duriyadii yahuude ibnu yacquub ka ma ahana yidhahdeen kama mid maahan maxaa yeelay reer binu israa'iil laba iyo toban qabiilay ahaayeen qolo walba waxbay khawaas la aheeday oy ku gooni aheeday marka waxaa la yidhi dadka boqortooyada laga soo saaro waxay ahaa jireen baa layidhi duriyada maaragtay yahuuda ibnu yacquub yacquub owlaadiisii nin ka mida owlaadiisa ayaa laga soo saari jiray baa layidhi marka waxay yidhaahdeen bahdaas ka mid maahan oo laga soo saaro boqortooyada nabinimada markaasi dadka laga soo bixiyana ah ka mid maahan ayay leeyihiin maxaa yeele waxaa la sheegay nabinimadana waxaa laga soo bixi jiray duriyadii laawey laawey ibnu yacquub nin la dhihi oo owlaadii yacquub ka mid ahay marka ninkan wuxuu ka mid ahay baa layidhi duriyadii oo banyamin duriyadii banyaamin oo ka mid ahay oo owlaadda yacquub ugu yaraay haddana waxaa weeye ay isku baha ahaayeen nabiyullaahi yuusuf insha allahu tacaala suuratu yuusufan ugu tegi doonaa marka waxa weeye banyaamiin duriyadiisu waxay ahayd baa la yidhi nabinimana ka dhexdooda kama sugnaanin oo nabi lagama soo bixi jirin boqortooyana waxa weye weligood laguma aragaa la yidhi marka dadkaas waxaa la sheegay oo ahlu siiradu ay leeyihiin xirfooyin oo dani ah xirfooyin liita ayay ku nagaadeen oo iska qabsan jireen baa la yidhi waxaana ugu wacnay baa la yidhi macaasida ay samaynayaan maxaa yeele dadku waxa weeye haddii sharaftooda aysan ilaalin oy macsidooda badato iyo alla ka dheeridoodu waxyaabaha markaasi liita oo waxa weeye hooso ayaa markaasaa lagu salidayaa isla markaasina waxaa weeye camal looga dhigayaa kolkaas ay waxay noqonayaan dad markaasi la yaraysa saasay ku noqonayaan waxa keenaayana waa macsida ayaa maaragtay sabab u ahaa layidhi laakiin hadda arrintaanu waa cagsoonto markaan daaluud laga dhigaayo boqorka reer banu israa'iil ayaga dhan ayaa macsi maaragtay a wada galay oo waxa loo gumaysanaya ayaaba dunuub ay galeen iyo diintooday ka tageen ambiyadoodii waxna laayeen waxna ay beeniyeen sidaas markay sameeyeen ayaa ayagii waxay wada noqdeen baa la yidhi dad wada ahlulmacaasiya kolkaasaa waxaa weeye waxay isdheer yihiinaa la waayaba marka hadda waxaa weeye markay inkirayaan saasay ku inkirayaanoo wax markaasi aan caadi ahayn ayay arrintaanu heeday haddana waxay yidhaahdeen walam yu'ta lama siinin sacatan waa sacnimo minal maali maalka xaggiisa waxa weeye maalkana waasacnimo lama siinoo nin xoolo qaba maahan weeye oo waxa weeye markaasi boqortooyada inuu maaragtay yaa taago maal oo u kaalmaysto ma haystay yidhaahdeen marka hadda waxa weeye boqortooyada laftirkoodu maal ayay u baahan tahay wixii maal ahaayoo boqortooyo lagu dhisaayne ma haayo ayay yidhaahdeen waxaa culummada qaarkeed sheegeen ninkaas wuxuu ahay baa la yidhi nin maaragtaya wuxuu ahay dibaaq ayuu ahay ba la yidhi waa u samayn jiraan harkaha dadka megdeeya ayuu ahay ba layidhi culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya waxau ahay nin raaciya ayuu ahaayo waxau ahay qowsaar ayuu ahay qaar waxay yidhaahdeen waxau ka shaqaysan jiray xirfadan dameer dhaaninta ayuu ka shaqaysan jiray warar sidaas ayaa la sheegaa qaala markaas nabigu waxa u dhahay in allaha alle isdhafaahu waa doortay ayuu dhahay wax kastaba sheege in allaha alle ayaa isdhafaahu doortay oo boqortooyada ilaahay ayaa u doortay ninkan la yidhaha dhaaruud calaykum korkiina ayaa ilaahay ka doortay wa zaadahu alla waa u ziyaadiyey bastatan waasacnimo ayuu u ziyaadiyey filcilmi xagga cilmiga iyo waljismi xagga jirka inallaha alla ayaa istafaahu doortay calaykum korkiina ka doortow dhahay wa zaadahu allana wuxuu u ziyaadiyey bastatan waasacnimo ayuu u ziyaadiyey filcilmi cilmiga iyo waljismi jismiga oo intaasna waxa weeye wax dheeraada ayaa ilaahay siiyey waxaa la sheegay daaluud waxau ahay baa la yidhi reer banu israa'iil ninka ugu cilmiga badanna maalintaasaa la yidhi ninka ugu cilmiga badanna ayuu ahay towreed ayuu xifdisnay xifdisnay baa la yidhi ou xaafid ku ahay baa la yidhi wuxuu ahay baa la yidhi haddane abuurka ninka ugu taamsan ayuu ahay baa la yidhi oo dadka ziminkiisa jooga wuxuu ka dheeray baa la yidhi labadiisa garab iyo maaragtay madaxiisa intaas ayuu ka dheeray oo waxa weeye ninka kastoo ziminkaas jooga ninka ugu dheer waxaa weeye garbihiisa waxaa weeye ma dhaafaynaa layidhi marka hadda sidaas ayaa maaragtay ahaa la sheegaa culammada qaar waxay yidhaahdeen markii oo arrimaha ay yidhaahdeen shamcuunna waxaa weeye shamwiil nabiga la yidhahna ilaahay uu baryaa layidhi in markaasi boqor la soo bixiyo waxaa la siiyaa la yidhi shamwiil gees ayaa la siiyaa la yidhi oo markaasi dhiib oo ku jiro barafuun oo ku jiro diibulqudus lagu magacaabo waxaa la siiyaa siiyaalayy ulna waa la siiyaa la yidhi markaasaa waxaa loo waxyoodaa la yidhi nin haddaw kuu soo galo magaciisa daaluud la yidhaahdo waxaad fiirisaa geeskan fiiri baa layidhi haddii waxa weeye subagga ku jira ama sadiibka ku jiraahu markii waxa weeye ou kaco ou faafo madaxiisa marmari ayaa la yidhi oo madaxiisa waxaa weeye ku subagaa la yidhi haddana waxa weeye ushaane ushaana waxaa la yidhi maaragtay geli ayaa la yidhi haddii waxaa weeye oo ninkaanna waxaa la yidhi usha inaad dhiibka gelisid kabacdi ninkaas ushaan ku jumay ayaa la yidhi haddii waxaa weeye dhirirkaadu isaga uu la ekaado waxa weeye boqorka la sheegayo isaga weeye markuu u soo gala ayuu sidii sameeyaa la yidhi ushi waxaa weeye dhirirkeedii asaga ayuu la ekaaday subagii ayuu madaxiisa mariyaa la yidhi markaasoo waxau dhahay baa layidhi ilaahay boqor ayuu kaaga yeelay reer banu israa'iil kolkaasuu daaluud wuxuu dhahay baa lay say arrintaas ku dhacaysaa ninka ugu liita ayaan ahay oy xaqiraan dadka la xaqira ayaanba ahaye markaasaa ilaahay waxau u dhahayaa yidhi oo nabigii lisaankiisii loogu yidhi nabigaa waxau dhahay allahu yu'tii mulka waman yashaau ilaahay boqortooyihiisu qofka u doono samayna qofka u doono ayuu siinaya marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala nabigu waxau u dhahay alla wuxuu u ziyaadiyey wusci oo xagga cilmiga iyo xagga jismiga maxaa yeelay cilmigu wax badan ayuu samaynayaa maxaa yeele waxau dhahay imaamuna ashaafici ra'aytu lcilma saaxibuhu kariimun walow waladatu aaba'un li'aamun ou dhahay waxaan arkay buu dhahay cilmiga saaxibkiisu inuu sharaf leeyahay ninka saaxibulcilmiga aabba oo doqonaba ha ka soo jeeda ee mar hadduu ahlulcilmi noqdo waxa weeye nin kariim oo sharaf la ayuu noqonayaa markaasuu dhahay wallaahu alla yu'tii waa siinayaa mulkow mulkigiisa man yashaa'u ruuxa ou doono ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wallaahu allana waasicun allihuu waasacya weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmiyo ah, qofkii ahal ah ilaahay waa ogyahay wa qaala waxa u dhowdha haddana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa lahum reer banuu israa'iil nebiyuhum nebigoodii waxay haddana weydiiyeen waxaanu doonaynaa ninkan inuu boqor annaga noo yahay walax calaamowa ayaan doonaynaa aayad ayaanu doonaynaa ha yidhaahdeen markaasuu waxa weeye aayaddiisa ayuu u sheegayaa ay ku garanayaan wa qaala wuxau u dhahay lahum ayagow dha ilaahay nebiyuhum nebigoodii lamaa dalabuu minhu aayatan calaa mulkii weeye inna aayata mulkihi ayuu dhahay boqortooyadiisa aayaddeedaw dhahay inna aayata mulkihi mulkigiisa aayaddeeda waxaa weeye calaamada waxa weeye calaamuhu ah inuu ninkaanu boqor yahay an ya'tiyakum inuu idin yimaadaa weeye ataabuutu sanduuqi an yaatiyakum inuu idin yimaadaa weeye ataabuutu sanduuqa uu idin yimaadaa fiihi waxaana ku sugan taabuutkaas sakiinatun xasilooni ayaa ku sugan oo qalbigiina dumaanina ugu sugan tahay sakiinadaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay iyo wa baqiyatun baqiyo oo mimaa kii ka mida taraka ay ka tageen aalu muusa muuse aalkiisa iyo wa aalu haaruuna haaruun aalkiisi taxmiluhu xaal ay xambaaraysa sanduuqaas almalaa'ikatu malaa'igtu ay xambaarayso ina fii daalika kaa la soo sheegane la-aayatan aayad weeye oo lakum idinka idiin sugnaatay oo idin tusinaysa inuu daaluud boqor yahay in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay reer binu israa'iilow mu'miniina kuwa rumaynaaya aayaddan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa calaamada markaasi daliilka u ah inuu daaluud boqor yahay oo xag ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigaa laga soo faray marka ilaahay wuxuu yihi nebigoodu ha u dhahay mulkiga maaragtay daaluud calaamadiisu waxaa weeye an yaatiyakumu taabuutu sanduuqi inuu idin yimaado sanduuqan waxa weeye waxau ahay sanduuq oo suwarti ambiyada ay ku jirtay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu ku soo dejiyaa layidhi nabiyullaahi aadam muddo ayuu soo joogi jiro ambiyada ilaahay yaa isu soo dhiibi jiraa layidhi ilaa markaasi waxaa weeye waktigoodii uu soo gaaro marka waxa weeye nimankii ayaga ka qaalib nodoo camaaliqada ahay ayaa ka qaatay baa layidhi markaas waxaa la yidhi waktiga horay haysta jireen sanduuqaas waxa weeye nasri bay ilaahay ku weydiisan jireen oo cadowgooday uga gargaar weydiisan jireen maxaa yeele wuxuu ahay shay barakaysan ayuu ahay dagaalka ayay hortooday dhiga jireen markaasay ku xasili jireen ba layidhi sida ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegaayo marka sanduuqu sanduuq noocaasa oo barakaysan ayuu ahay ba layidhi maxaa yeele shayga barakaysan oo aasaarta saalixiinta laga helaayo faa'iido ayuu keenayaa marka hadda sanduuqii noocaasoo ay haysa jireen laakiin muddo ka maqnaay ayaa inuu u imaanaayo ayuu markaasuu nabigu u sheegayaa weye suwarta ambiyadaa ku jiri jirta dhammaantoodaa layidhi suuradda nabigeenna calayhi salaatu salaam ayaa ku jiri jirtaa layidhi ah, khashabka la yidhahda shamshaarka ayuu ka samaysnaala layidhi waxauna ahay dirirkiisu yaa layidhi saddex diraac ayuu ahay baa layidhi carligiisuna laba dhudhunow ahaa yaa layidhi dahab ayaa marsanay baa layidhi nabiyullaahi aadam ayuu ag aali jiraa layidhi marka sidaas ayaa maaragtay yaa la sheegaa rasuulkeena calayhi salaatu salaam suuraddiisa iyo asxaabtiisa ayaa ku tiil baa layidhi marka hadda nimankaanu waxaa weeye sanduuqaas ayay haysan jireen ba layidhi oo waxaa la yidhi markay dagaal u baxaayaan hortooda ayay dhiga jireen ba layidhi markaasaa waxaa weeye malaa'igaa xambaari jirtaa la layidhi madaxooda ka kor ayay malaa'igu ku xambaari jirtay markay dagaalka gelaayaan kolkaasaa waxaa la yidhi dagaalka ayay u degdegi jireen markii ay maqlaan sayxo ay maqlaanne waxay yaqiinsan jireen baa layidhi nasri ayay yaqiinsan jireen waxaa layidhi ambiyadoodii markay dhammaatay ayaa ilaahay camaaliqada nimankan layidhaha uu ku salliday fasahaad ay galeen sababkeeda markaasaa sanduuqi laga qaataa layidhi marka nimankii ka qaatana niman majuus ay ahaayeen oo waa qoomka jaaluude waxaa layidhi meel oo waxay iska dhigeen ba layidhi mawduculbawl hay iska dhigeen walqaa'ida layidhi alla markuu doonaa layidhi boqortooyada daaluud in ilaahay soo daahiriyo ayaa waxaa weeye nimankii ka qaatay nimankan oo qoomu jaaluud ahay oo camaaliqad ahay ilaahay wuxuu ku sallidaa layidhi balaayo uu ku sallidaa yidhi marka waxaa la yidhi sanduuqaas ninkii agtiisa ku bawla waxaa ku dhici jiraa layidhi bawaasiiraa ku dhici jiraa yidhi ilaah waxaa la yidhi markaasi shan bilaadooda ka mida ay kharaabaan baa layidhi sanduuqaas daraaddiisaa layidhi khawfkoodii markau baqtay baa layidhi oo weynaaday oo sanduuqan ay ka cabsanayaan ayaa waxa weeye bannaankay usoo tuureen ba layidhi kabacdiyaa marka malaa'igu say qaadaa layidhi markaasay daalud u keentay sidaasa hadda ilaahay nooga warramaya subxaanahu wa tacaala marka wuxuu dhahay waa inuu sanduuqu idin yimaado fiihi waxaana ku sugan sanduuqaas sakiinatun xasilooni duma'niinatun liquluubikum weeye quluubtiina dumaaniino ayaa ugu sugan sakiinadaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay iyo wa baqiyatun haray ayaa ku jira oo mimaa kii ka mid a taraka ay ka tageen aalu muusa aalu muusa iyo wa aalu haaruuna aalu haaruun waxaa ka mid ahay baa la yidhi labadii kabood oo nebiyullaahi muusa ayaa ku jirtaa yidhi iyo ushi nabi muuse oo mucjisadaaheed iyo cimaamadii nebi haaruun iyo maaragtay kafiis oo maniga ayaa ku jiray baa la yidhi sanduuq markaas yar oo waxaa weeye manigii iyo salwihii reer banu israa'iil tiihi waktigiisi lagu soo deji jira weye iyo waxaa ku jiraa yidhi rullaal oo alwaaxu tawreed ka mid a jajab alwaaxdii tawreeda ayaa ku jiray ba yidhi taxmiluhu xaal ay xambaarayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay xambaarayso faacilka waxaa weeye ya'tiyakumaa laga xaalaynayaa taxmiluhu xaal ay xambaarayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay xambaarayso inna fii daalika kaas lasoo sheegay ayuu dhahay nabigi la aayatan aayad ayaa lakum idinka idinkugu sugan oo idin tusinaysa daaluud ninka la yidhaha inuu boqor yahay in kuntum haddaad ahaateen ayuu dhahay reer binu israa'iilow mu'miniina kuwa rumaynaaya sidaas markau dhahay waxaa la yidhi malaa'ig ayaa soo xambaartaa layidhi sanduuqi oo beyna samaa'i wal arligay kusoo xambaartaa la yidhi ayadoo waxaa weeye reer banu israa'iilne meel ay ku dhuran yihiin oy gebran yihiin ayaa malaa'igi soo qaadaa yidhi ayagoo markaasi fiirinaya markaasay malaa'igta waxay hortiisa soo dhigtaa la yidhi ay hortiisa soo dhigtaa layidhi markaasay waxay qireen baa layidhi inuu daaruud boqor yahay kolkaasay waxay u degdegeen jihaad inay galaan marka waxaa la yidhi daaruud raggii dhallinyaradoodii ahay ayuu wuxuu ka doortaa layidhi toddobaatan kun ayuu ka doortaa layidhi toddobaatan kun oo dhallinyaro ah oo jihaad uu la aado si waxa weeye ay ula dagaalamaan qoladii dhibi jirtay oo gumayso jirtay oo owlaaddoodii iyo waxoodii oo dhan baabi'isay daarahoodii oo waxa weeye qoomu jaaluud heeday nimankii camaaliqada ahay si ay dagaal ugu galaan marka tiyaa ilaahay noogaga warramayaa falamaa goortii fasala uu soocmow dha ilaahay macnaha waxa weeye kharaja weeye falamaa goortii fasala uu baxay daaluutu daaluudow dha ilaahay biljunuudi ciidankii uu la baxay ciidanka waxau kala baxaa layidhi baytalmaqdes ayuu ka tegey baa la yidhi waktiguna wakti aad i aad ay u kulul ayuu ahay kolkaasay waxay weydiisteenaaday biyay weydiisteen falamaa goortii fasala uu baxay daaluutu daaluud biljunuudi ciidankii uu la baxow dhah ilaahay qaala wuxuu yidhi daaluud in allaha alla mubtaliikumaa idin jarribayaa reer binu israa'iilow binaharin webi ayuu idinku jarribayaa in allaha alla mubtaliiku idin jarribayaa binaharin webi ayuu idinku jarribayaa si ilaahay u daahiriyo midka adeecaayo idinka idinka mida iyo midka caasinaayo weeye marka waxa weeye webigaas wuxuu ku yilaalayy bayna alurdun wa falastiin ayuu ku yilaa layidhi urdun iyo falastiin inta udhexaysa ayuu ku yila baa layidhi marka webigaasaa laydinku jariba haw dhahay faman ruuxii shariba cabow dhahay minuu webigaas xaggiisa biyihiisa wax ka caba falaysa minii aniga iga mid maahan u dhahay aniga adbaacdeeda ka mid maaha webigaasaan ku tegaynaa ninkii biyo ka cabana aniga iga mid maahan faman shariba ruuxi caba minhu webigaas falaysa minii aniga iga mid maahan u dhahay waman lam yadcalhu midkaan quudanine oon webigaas aan ah, waxba ka cabin fa inahu kaasu minii anigu iga mid yahow dhahay ninkii webigaa cabi diidane anuu iga mid yahow dhahay ilaa man duul mooyaane ikhtalafa qaatay gurfatan qaadasho biyadihi gacantiisa oo intaas intaasu kaaftooma mooye ilaa man duul mooyaane ayuu dhahay ikhtalafa qarfaysay ama qaatay gurfatan qaadasho amase karfatana waa la yidhaha oo qoynka la kor dhigo biyadii gacantiisa intaas ku kaaftoomay kaasu waxa weeye anu uga mid yahay hadduusan intaa ka ziyaadin weye sidaa markau dhahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa sharibuu way cabeen minhu webiga ayay cabeen markay wibigi soo gaareen ayagoo fara badan wibigi waa cabeen oo amarkiisa waa khilaafeen ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dha ilaahay oo minhum ayaga ka mid ah ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo minhum ayaga ka mid a oo ku gaabsadeen qurfadii ku gaabsadeen waxaa la sheegaa layidhi kuwa qurfada ku gaabsaday halkii maroy sharbadii ay qaateen ayaa ku filnaataa layidhi ayaga iyo dawaabtoodiyaa la yidhi intaasuna waxay ahaayeen ba layidhi saddex boqol iyo dhowr iyo toban ayay ahaayeen dadkii waxaa weeye asxaabu rasuulillaahi dagaalkii beder galay cadadkooda oo kale ahaayeenoo saddex boqol toban iyo saddexay ahaayeena layidhi raggii tirada badnaay oo toddobaatan kan kun gaaraayey waxaa weeye wiligiyay cabeen kolkaasaa balaaya ku dhacday intaas kaliya ayaa markaa dadka kasoo hartay maxaa yeele bani aadamka intiisa xun iyo intiisa fiican inta xun ayaa badan ilahi wuxuu yihi subxaana wa falamaa goortii jaawazahu ou gudbay huwa isaga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa webigii markay ka gudbeen qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhahay ilaahay kuwii webiga cabay laa daaqata quwo lanaa annaga nooma sugnaanin alyooma maanta bijaaluuta jaaluud quwo aan ku lahaano iyo wa ciidankiisa dadkii webiga cabay ilaahay fulaynimuu ku riday maxaa yeele macaasidu laftirkeedu waxay keentaa fulaynimay keentaa ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii jaawaza uu gudbay jaawaza uu gudbow dhahay hu maaragtaya webigii huwa isaga oo maaragtaya ee dhaaluuda iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa waa kuwii qurfada ku gaabsaday qaaluu waxay yidhaahdeen dha ilaahay kuwii webiga cabay laa daaqata awood lana annaga nooma sugnaanin alyooma maanta bijaaluuta jaaluud awood aan ku lahaano iyo wa junuudihi ciidankiisa annagu waxay yidhahdeen tabar uma hayna ninka jaaluud la yidhaha iyo ciidankiisa inaan la dagaalanno way fulayeebeen baa la yidhi weligina waa dhaafi waayeen marka markay saas dheheen oo intaasu ay hartay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yadunuuna yaqiininaya daniga meeshaan yaqiin weeye annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmaayaan oo alla baxsi ay kula kulmaayaan waa kuwa ogiga gudbo weeye kuwii kalena waxaa weeye imtixaanka waa ku dhaceen qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yadunnuuna yaqiininaayey annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmaayaan kan badana hay yidhaahdeen min fi'atin jamaaco badana jamaacadaasoo qaliilatin oo yar oo qalabad ka qaalib noqotoo ka adkaatay fi'atan jamaaco kasiiratan oo fara badan biidnillahi ilah idankiisa waa isgeersinimo geliyeen waxay yidhaahdeen badana hay yidhaahdeen jamaaco yar oo qalabad ka qaalib noqotoo ka adkaatay fi'atan jamaaco kasiiratan oo fara badan biidnillahi ilahi idankiisa annagu dad yar baa nahay laakiin waxa weeye qoladaas waanu ka qaalib noqonaynaa wallaahu alla yidhaahdeen maca asaabiriina kuwa sabarka badanna micigooda weeye ilaahayna waa maca saabiriin weeye bilcawni wanasri weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka saabiriinta alla micigooda weeyo ilaahay subxaana watacaala icaano ayaanu ka helaynaa oo ilaahay waa noo kaalmaynaya saasay isku geesinimo geliyeen baa la yidhi wallahu maca saabiriinna waxay yidhaahdeen waxaa dhici kartaa layidhi mutakalimka in alla laga dhigo min kalaamillaahi laga dhigaa layidhi markaas wax oo dhan qur-aanka de waa kalaamullahi laakiin hadda waxa weeye maaragtay ah, khidaabaadka iyo takalumku waa kala jeyahay hadda maciyadaana waxaa loola jeedaa maciye oo macnawiye ah, oo khaas ahaa loola jeedaa ee macnaha mid oo makaana ma ilaahay makaan in lagu sifeeyo alla waa ka nasahan yahay subxaanahu wa tacaala oo makaan markaasi waxa weeye ilaahay lagu xadeeyo marka sidaasay yidhaahdeen qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen owdha ilaahay yadunnuuna yaqiininaayey annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmaayaan oo baxsi ay kula kulmaayaan a dhanniga hadda meeshan yaqiin ayaa lagu fasirayaa oo sidaan hadda waxa weeye yadunnuuna dhannigu waxa weeye ilaahay la kulankiisa qofkii waxa weeye male ay ka tahay waxa weeye qofkaasu iimaan ma laha in ilaahay qiyaamo lagula kulmaayo baxsi lagula kulmaayo waxa weeye yaqiin in loo maaragtay loo rumeeyo ayaa la doonayaa qofki waxa weeye dhanni ay ka tahay qofkaa muslimba maahan iimaankiisana muctabar noqon maayo marka hadda yadunuuna dhannigan meeshaan waxaa lagu fasirayaa yaqiin ayaa lagu fasirayaa maxaa yeele nimankaa muuminiinta ahu ilaahay si yaqiina ay u rumeeyeen kan badana hay yidhaahdeen kamtaan waxa weeye khabariya oo bikasiina weeye min fi'atin jamaaco badana hay yidhaahdeen qaliilatin oo yar oo qalabad ka adkaatay fi'atan jamaaco kasiiratan oo fara badanay yidhaahdeen marka sidaasay isu geliyeen ayagoo ilaahay subxaanahu wa kalsooni buuxda ku qaba weeye biidni illaahi ilaahay idankiisa iraadadiisa maxaa yeele waxaanu jundi fara badan maahan hub fara badanna maahanaa layidhi ee waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala qofki guul ou siiya ayaa guul helaysa wallaahu allay yidhaahdeen maca saabiriina kuwa sabarka badanna micigooda ayuu ahaaday oo ilaahay wuxuu ku yahay bilcawni wa nasri marka waxa weeye casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu <laughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo kontonaad oo suuratulbaqara ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay casharkeennu horo aayadihii ugu dambeeyey nimankii mu'miniinta ahay oo waxa weeye daaluud oo watay oo junuuddiisa ahay boqorkii maaragtay a ilaahay reer binu israa'iil u soo bixiyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay xaaladahoodii marka waxaa weeye dadkii faraha badnaayo watay qaar baa imtixaanka ku dhacay mucdamkooda in yarina way ka gudubtay marka ilaahay wuxuu noo soo sheegay subxaanahu wa tacaala webigii lagu jarribay inay badankoodu ay caboon wax yarna ay soo hareen intii yareed baa ilaahay noogaga soo warramay oo waxay yidhaahdeen buu dha ilaahay ilaahayna ku kalsoon waxay yidhaahdeen fiatin qaliilatin galabat fi'atan kasiiratan biidni illaah badana hay yidhaahdeen jamaaco yar oo ka adkaatay jamaaco fara badan ilahay idankiis ilaahayna waa maca saabiriinay yidhaahdeen sidaa markay dhaheen dagaalkii markii ay galeen iyo wixii ka dambeeyey oo dhacay baa ilaahay noo sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walamaa goortii barazuu ay u daahireen ow dhah ilaahay lijaaluuta jaaluud iyo wa junuudihi ciidankiisa ow dhah ilaahay waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow afriq ku shubay yidhi calaynaa korkayna sabran sabar ku shub wahabbid ilaahu sug aqdaamanaa gobayna sugoo jihaadka ku sug wansurnaa ilaahu nooga gargaar calal qoomi qoomki ilaahu nooga gargaar alkaafiriina oo gaalad ahaayeen alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walamaa goortii banazuu waxaa laga wadaa banazuu waxaa weeye dhaharuu liqitaalihim weeye dagaalkoodii markay usoo baxeen oy u safteen ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala baryaayaan maxaa yeele waktigaasoo kale sharcigeennaba waxaa weeye waktiga ducadu ay maaragtay mustajaabada ay tahay weeye walamaa goortii barazuu ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u daahireen waxaa weeye dagaalka waxaa hadda ka muuqda dagaalku laba qaybood weeye dagaal la yidhaah mubaaraso iyo dagaal markaasi waxaa weeye safa ayaa dagaalku kala ahay dagaalkaa marka hadda waxau u muuqdaa inuu yahay dagaal mubaaraso ah mubaarasadu waxa weeye in nin nin la soo baxo oo labadaas nin waxaa weeye nin laga takhalluso sidaasna waxa weeye loo dagaalo iyo dagaalku inuu saf ahaado marka hadda dagaalkan waxa weeye wuxuu eg yahay dagaal oo mubaaraso ah weeye walamaa goortii barasuu ay usoo soo baxeen ow dha ilaahay anbay usoo daahireen ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala lijaaluuta jaaluud iyo wa junuudihi ciidankiisii weeye jaaluud waa ninka waxaa weeye imaamduuliyaha u ah oo wata qoladan camaaliqada ninka wata weeye qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay mu'miniinti oo la socotay boqorkii daaluud ahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayna ay yidhaahdeen ayagoo ilaahay baryaaya afriq ku shubay yidhaahdeen calaynaa korkayna sabran sabar nuu shub oo ilaahayow aan noqonno dad waxaa weeye dagaalka ku sabra aan noqonno sida biyaha arlada loogu shubo oo maaragtay ah, oomanaha ilaahu sabar noogu shubay yidhaahdeen wa sabbit sugay yidhaahdeen aqdaamanaha gomadahaynan sugo qulubtayna ilaahu jihaadka ku adkeeyay yidhaahdeen wansurnaa ilaahu nooga gargaaray yidhaahdeen cala alqoomi qoonka ilaahu nooga gargaar alkaafiriina oo kaafiriinta ahay oo qoladaa gaaladaa ilaahu guul naga siiya yidhaahdeen marka mar walba waxaa loo baahan yahay xaalad kasta qofka mu'minkaahu rabbigiisa inuu baryo ayaa laabud ah wey sidaas markay dhacday dagaalkii ayaa dhacay dagaalkii markuu dhacay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa fahazamuuhum way jebiyeenow dha ilaahay waxay jebiyeen gaaladii bay jebiyeen fahazamuuh way jebiyeenow dha ilaahay hum jaaluud iyo junuuddiisi way jebiyeen biidni illaahi ilaahay idankiisay ku jebiyeen waqatala waa dilow dha ilaahay daawuudu daawuud jaaluuta jaaluud ayuu dilay ninka la yidhaahdo wa aataahu llaahu alla wuxuu siiyey daawuud almulka boqortooyadii reer banu israa'iil ayaa ilaahay siiyey iyo walxikmata xikmadii oo nabinimadii ah markii waxaa weeye shamiil uu geeriyoodo weeye iyo daaluudba weeye wa callamahu alla wuxuu barbarowda ilaahay daawuud mimaa yashaau wixii ou doono ayuu barbaray walowlaa dafcullaahi ilaahay reebiddiisa ma ahaateena ayuu dha ilaahay annaasa dadka uu reebaayo bacdahum barkood uu reebaayo bibacdin barka kale uu ku reebaayo lafasadat ilardu arladu way fasahaadi laheedow dhah ilaahay walaakina allaha alle duu fadlin fadli allih u saaxiiba weeye cala alcaalamiina caalamiinta lagu tafallulo hadda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala guusha ay heleen dhaaluud iyo ciidankiis yaa ilaahay noo sheegaya ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fahazamuuhum way jebiyeenow dha ilaahay biidni illaahi ilaahay idankiisay ku jebiyeen idan alle ayay ku jebiyeen nimankii markaasi kana badnaay waxaa weeye isla markaasna niman weligood guul soo haysa jiro ahay way jebiyeenow dhaha ilaahi subxaana wa tacaala wa qatala waa dilow dha ilaahay daawuudu daawuud nabiyullaahi daawuud ayaa laga wadaa laakiin markaas waxa weeye aan nabinimo loo soo bixinoo nin dhallinyara oo ciidankan daaluud la duulaayo ahay daawuud waxaa la yidhahda daawuud ibnu iisha ayaa la yidhaahdaa waxaa la sheegaa la yidhi ishahan oo daawuud dhalay nabiyullaahi daawuud caskarta daaluud ayuu ka mid ahay baa yihi isaga laftirkiisu marka owlaadiisu waxay dhammaayeen baa layidhi saddex iyo toban ayuu wiilow lahay baa layidhi waxaana ugu yaray baa layidhi daawuudaa ugu yaray baa layidhi marka daawuud waxaa la yidhi ari ayuu ilaali jiray markii waxaa weeye dagaalkan loo soo baxay ayaa waxaa la sheegay daawuud waxau soo raacaa layidhi aabiis ayuu soo raacay eisha ayuu soo raacay marka dagaalka markii loo soo baxay oy soo socdeen waxaa la sheegay daawuud dhagax ayuu soo maray baa layidhi markaasuu u naadiyey dhagaxiyo waxau dhahaa layidhi daawuudow xambaar ayuu dhahay maxaa yeela ambiyada ilaahay qabla intaan risaalada lala soo dirin waxyaabo oo irhaas la yidhaahdo oo waxa weeye mucjisadii oo loosii hor marinaayo ah ayay arkaan sida rasuulkeenna calayhi salatu salaam axaadiisdan sugnaatay oo maka markuu joogi jiray nabiga calayhi salatu salaam dhagaxaan iyo ayaa salaami jiray oo geedaha ayaa salaami jiray axaadiis badanaa kusoo aroortay marka daawuud dhagax ayaa waxau dhahay baa layidhi iqaadw dhahaa layidhi waxaan ahay xajarkii nebi haaruunaan ahaye markaasuu soo qaadaa layidhi mid kale ayuu soo maray markaasuu wuxuu dhahay baa yidhi iqaad waxaan ahay xajarkii nabi muuse mid kale ayuu soo maray baa layidhi markaasuu dhahay iqaad waxaan ahay dhagaxa aad ku dilaysid ninka jaaluud la yidhaah saddexdii dhagaxow soo qaadaa layidhi markaasuu waxa weeye kiishadiisa ayuu ku ritay baa layidhi dagaalkii markii loo saftay ayaa waxaa layidhi dhaaluud ninka la yidhaahdo wuxuu naadiyey baa la yidhi ninkii jaaluud dila ayuu dhahay oo dagaalkan mubaarasadaa u baxa gabadhayda ayaan ku zawjaynaya aan ku nikaaxinaya ayuu dhahay maalkaygana waxa weeye nis ayaan ka siinaya ayuu dhahay waxaa la waayaa layidhi nin maaragtay jaaluud usoo baxaa la waayaa layidhi oo laga waayaa layidhi ciidankii oo daaluud marka waxaa la yidhi dhaaluud nabigii shamwiil ah ayuu su-aalay in arrintan la helo oo nin u baxa ninkaas la helo waxaa la yidhi shamuil waxuu baryay rabbigiisaa yidhi markaasaa waxaa loo keenay ahlu siiradu leeyihiin gees oo waxa weeye subag uu ku jiro markaasaa waxaa loo yidhi ninka jaaluud dilaaya waxa weeye ninka haddii waxa weeye subagan madaxiisa lagu shubo meelna waxa weeye uusan ugaga dhaqaaqayn ousan kasoo daadanayn geeskiisa ama madaxiisa ama wejigiisa uusan kasoo daadanayn waxaa la yidhi daaluud marka waxa weeye ciidankiisa u wada yeeraa la yidhi markaasuu wuxuu bilaabay nin walba madaxiisa inuu subaku shubaayo waxa weeye nin waxa weeye waxaa la waayaa la yidhi subagii madaxiisa uu ku joogsado waxaa markii dambe soo gaaraa la yidhi daawuud ayuu soo gaaraa la yidhi daawuud madaxiisa ayuu subaga ku shubaa la yidhi markaasuu subagii waxaa weeye meeshiisa ka dhaqaaqi waayaa la yidhi markaasuu waxau dhahaa la yidhi ninka ubaxaaya ninkaas jaaluud la yidhahdo waa adiga oo dagaalkan weerasada ugu baxaaya markaas daawuud isaga waxbuuba iska sii ogaaye nacan buu yidhi anaa u dhah markaas waxau la yimid baa la yidhi kiishadiisa ayuu la yimid baa la yidhi markaasuu dhagixii kala soo baxay baa la yidhi baal hadda markaasi sida warafka lagu sheego ayuu wataahaa la yidhi markaasaa waxaa la yidhi hal dhagax ayuu soo bixiyey markaasuu waxau dhahaa la yidhi bismi rabbi ibraahiim dhahaa la yidhi haddana dhagax kale ayuu soo bixiyaa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi bismi rabbi isxaaq ou dhahaa la yidhi haddana midkii saddexaadou soo bixiyey markaasuu waxau dhahay bismi rabbi yacquub kolkaas ayuu waxaa la yidhi warafkiisa ayuu ku degsaday baa layidhi markaasay dhagxaantii waxay isku noqdeen baa layidhi hal dhagaxay isku noqdeen markay noqdeen ayuu dagaalkii mubaarasa ugu baxay baa layidhi kolkaasoo waxau ku tuuraa layidhi jaaluud ayuu ku tuuraa layidhi kolkaasoo waxaa la yidhi maskaxda ayuu ugaga dhuftay baa layidhi maskaxda ugaga dhuftay baa la yidhi maskaxda markuu uga dhuftay madaxiisa ayuu ka baxay baa layidhi markii madaxiisa ou jejebiyey ayuu kasii baxay ba layidhi markaasuu soddon nin oo waxa weeye jeyshka jaaluud ka mida ayuu dilay ba layidhi markii waxa weeye ou dhintay jaaluud ayaa da uu soo qabtay ba layidhi markaasuu soo jiiday daaluud hortiisao isagoo meyda soo dhigay ba layidhi markaasaa waxa weeye daaluud iyo intii la jirtay oo reer banu israa'iil ahay farxeen ba layidhi isla waktigiiya waxaa la sheegay inuu gabadhiisi ku nikaaxyaa layidhi mulkigiisana nis uu ka siiyaa layidhi waxa weeye afartan sano ayaa la joogaa layidhi ayadoo xukunkii daaluud ou haayo daaluud markau dhintay nebiyullaahi shamwiilna ou dhintay baa yidhi waxaa la yidhi boqortooyadii iyo nabinimadii wixii oo dhan waxaa isku qaatay baa layidhi nebi daa-uudaa qaataa layidhi oo ilaahay wuxuu ka dhigaa layidhi nebi oo boqora ayuu ka dhigay toddoba sano ayuu sidaas ahay baa yidhi kabacdina waxaa khaliif ka noqday baa layidhi oo arrintii ka dhaxlay baa layidhi weladkiisii oo nebiyullaahi sulaymaan ah oo nabinimadii iyo boqortooyadii ka qaatay ilaa nabi sulaymaan waa ku tegi doonaahe adduunyada oo dhan ayuu qabsaday oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey waa taw dhahay rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi waa taw dhaho insha allahu tacala aan ku tegi doono marka hadda daawuudkan waxa weeye nebi daa-uud waaye oo markaasi nin dhalinyaro ahay marka ilaahay wuxuu yihi waqatala waa dilay daawuudu daawuud jaaluuta jaaluud ayuu dilay wa ataahu llahu alla wuxuu siiyow dhahay ilaahay daawuud almulka boqortooyada ayuu siiyey laakiin markaan waa bacda mudda ayaa la yidhi iyo walxikmata xikmadii ayuu siiyo nabinimadii ah weye bacda mowti shamuila layidhi wa daaluda ah layidhi marka hadda waxa weeye axad loo kulmiyey nabinimo iyo boqortooyena isaga ka hor lama aragaa layidhi haddana ilaahay wuxuu yidhi wacallamahu allah wuxuu barbaray daawuud mimaa yashaau wixii allah uu doono oo waxa weeye suncata duruuc weeye cabuurbireedyaalka uu samaynaayey iyo shimbirta lala hadlo waan ku tegi doonaah marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala nimankii daalimiinta ahay waxaa ilaahay subxaanau watacaala shartoodii ku daafacay nimankaa mu'miniinta markaasuu dhah ilaahay walowlaa dafcullaahi ilaahay daaficidiisa ma ahaateene lowdaan xarfi imtinaac liwujuud weeye walowlaa dafcullaahi ilaahay reebiddiisa ma ahaateene annaasa dadka uu reebaayo baclahum ka bedel weye barkood uu reebaayo bibacdin barka kaleentood haddaan ilaahay subxaanau watacaala dadka wawanaagsan dadka xuxun ousan ku daafici lahayn lafasadat ilardu arladi way fasahaadi lahayd buu dha ilaahay ah, dadka wanaagsan oo saalixiintaa haddaan ilaahay sharta kuwa dhaalimiintaa ku daafici lahayn arladu way fasahaadi lahayd buu dha ilaahay oo waxaa qaalib noqo lahay mushrikiinta ayaa qaalib noqo lahaayeen mu'miniintana waa la laylahay masaajidana waa la kharaabi lahay maxaa yeele hadday dhaalimiinta shiraartaahu adduunka ayaga awoodda ay yeeshaan dadka muslimiinta dhibaato badan baa ku imaanaysa amaakinta oo waxa weeye khayrka oo sida masaajidda oo ilaahay lagu caabudo ayaa la kharaabinayaa sida wax badan dhacday haddana caalamu islaam ka muuqata maxaa yeele hadda waxa weeye inkastoo hadda waxa weeye qalabatul mushrikiin hadda si dhaba ah aysan u wada jirin haddana waxa weeye muslimiinta maanta waa laga awood badan yahay ayagaana isu keenay oo jihaadkii iyo xarakadii inay sameeyaan inay gaalada markaahi iska daafacaan ayagaa ka gaabiyeen marka waxaa imaanaya fasahaad ka yimaada xagga kufaarta ayaa wax badan imaanaya marka ilaahay saasuu noo sheegayaa waxaa loo baahan yahay dadka wanaagsan inay daafacaan oy ka hortagaan kuwa ahlu shartaa haddii kaleentood adduunyada waxaa imaanoo dhah ilahi subxana wa tacala fasaad baa ku dhacaya macnaha waxaa laga wadaa lowlaa ana allaha yadfacu naasa ilaahay haddaysan jiri lahayn inuu ku daafaco dadka oo markaasi ahlulkufriga waalmacaasi ah bibacdi naas bacdunaas oo markaasi ahluliimaan wadaaca ah waxa weeye laqalaba almushrikuuna weeye cala alarli arlada mushrikiintaa ku qaalib noqo laheeday mu'miniintaa la laylahay masaajidaa la kharaabi lahay bilaadda ayaa la kharaabi lahay weye sidaasaa marka tafsiirka ugu raajixsan ba layidhi ah, culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa lowlaa dafcullaahi bilmu'miniina ah, ilaahay hadduusan ku daafici lahayn mu'miniinta iyo abraarta kufaarta iyo fujaarta lafasadat ilardu isla tafsiirka weye taas iyadana weye ah, oo halakad waman fiiha weye laakin allaha ilaahay waxaase la yidhi waxa weeye mu'minka kaafirka ayuu ku daafacayaa saarixa waxa weeye faajirka uu ku daafacayaa xadiis waxaa jira ibnu cumar maaragtay uu weriyeyo ou dhahay nabigaa yidhi calayhi salaatu salaam in allaha la yadfacu bilmuslimi saalixi muslimka saalixa ilaahay wuxuu ku daafacayaa can mi-atin min ahli beyti min jiiraanihi weye albalaa oo waxa weeye muslimka qofka muminka oo saalixa boqol oo maaragtay ahlu eh, jiiraanka oo asaga u dhow ayaa ilaahay balayd ugaga daafacaya markaasuu aayaddan akriyey walowlaa dafcullaahi naasa bacdahum bibacdin laakiin waxaa la sheegay xadiiskaa sanadkiisu inuu qariib yahay weeye laakiin tafsiirka hore waxaa weeye in dadka kufaarta ah iyo ahlulmacaasida ah in dadka mu'miniinta ah ilaahay uu ku daafaco oo sharta qoladaas ay ka hor weeye haddii arrintaas la waayene arradu waa fasahaadaysaa maxaa yeele waxaad arkaysaa dadka maaragtaya wax magaratada oo daalimiinta oo meel walba waxa weeye ka samaynaya burcadnimada iyo wax kasta ka samaynaya haddii laga hortegi waayey in fasahaadka uu batay oo waxa weeye wax walba oo maaragtaya faaxishaahu arlada ay ku faafsan yihiin sida hadda macnaha waddankeenna ka dhacdoo kale markaasuu dhah ilaahay walaakin allaha alle duu fadlin fadli alli u saaxiiba weeye calal caalamiina caalamiinta lagu tafallulo oo ilaahay barkood barka kale ayuu ku daafacayaa tilka taasow dha ilaahay ey haadihi alaayaat weye aayadahan oo kuwaana aayaatullaahi ilaya aayadihiisi weye tilka taasow dha ilaahi subxaanahu wa tacaala ey ha aayadahan hadda waxaa weeye mushaaru ilayhi wuxuu noqonahaa layidhi maarataya suuradda maarataya rubaca ugu dambeeya ayaa la ishaarahaa layidhi rubaca hadda ugu dambeeya oo suuraddan suuratulbaqara ayaa la ishaaraya ama waxaa la ishaarahaa layidhi suuradda wixii aan soo marnay oo suuratulbaqara awelkeeda ilaa halkaan wixii lagu soo sheegay tilka taasow dha ilaahay aayaatullaahi leeyahy aayadihiisa weeye nadluhaa waanu qisoonaynaa calayka korkaaga ayaanu ku qisoonaynaa sayidka maxamedka ahow bilxaqi xaqnimo ayaan ugu qisoonaynaa howdha ilaahay oo waxaas dhan waan kuu sheegayno wax xaqa weeye oo xag ilaahay ka sugnaaday wa innaka adiguna ayuu dha ilaahay la min almursaliina kuwa la diray ayaad ka mid tahay oo rasuul ilaahay rusushiisa kamida ayaa tahay aayadda marka haddana ilaahay wuxuu ku sugayaa rasuulkeena calayhi salaatu salaam rasuulnimadiisa ayuu ku sugayaa maxaa yeele mushrikiinta waxay nabiga dhaheen lasta mursalan ay yidhaahdeen ku la soo diray maxamed uma tihid markaasuu dheh ilaahay wa innaka la min almursaliin ayuu dheh ilaahay marka hadda waxaa laga soo warramay rusul badan ayaa maaragtay yaa suuraddan lagu soo sheegay suuradda awelkeeda ilaa meeshaan rusul badanaa lagu soo sheego aanu soo marnay marka hadda ilaahay subxaanahu tacaala rusushaas ayaa ilaahay ishaarayaa waxa weeye rusushaasu waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin oo masiyooyinka iyo waxyaabaha ilaahay ku kala fadlilay ayaa ilaahay noo sheegaya iyo haddana waxa weeye dhexdooda tafaadul inuu jiro tilka taasow dheh ilaahay subxaanahu wa tacaala taasday alrusulu oo rususha fadlalnaa waanu fadlilnay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale ayaan ka fadlilnow ilaahay tilkadan mubtaday noqonaysaa arusulna waa laga sifaynayaa khabarkuna fallalnaa bacdahum weeye tilka taasow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala arrusulu oo rususha fallalnaa waanu fadlilnow dha ilaahay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale ayaan ka fadlilnay tafdiilkan waxa weeyaa la yidhi waxa weeye rasuul walba waxaa lagu khasisaa laleeyahay qabo oo waxa weeye midka kale uusan lahaynin maxaa yeele mucjisada ambiyada ilaahay uu siiyey way kala duwan tahay minhum waxaa ka mid owdha ilaahay rusushaas min man duulkallama llaahu ilaahay uu la warramay minhum waxaa ka mid ahowdha ilaahay min man duulkallama llaahu alla uu la warramay waxaa weeye nabi muusaa loola jeedaa maxaa yeele waxaan ku tegi doonaa ilaahay inuu yidhi wa kallama allaahu muusaa takliimaa weeye marka waa manqabo oo khaasa weeye wa rafaca alla waa kor yeela bacdahum barkoodowdha ilaahay darajaatin darajooyin ayuu u kor yeelo keyrkood ay ka darajo sarreeyaan weeye warafaca bacdahumna waxaa lagu ishaarahaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu ishaarayaa maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rusushoo dhan ilaahay waa ka fadilay darajaad oo markaasi ambiyada aan la siin ayaa nabigeena la siiyey waxaa ka mid a waxa weeye dacwadiisa oo caamka ayaa ka mid a ambiyada ilaahay ay asaga ayuu ku khatimay oo waa khaatamu nabiyiina waalmursaliin weeye ummaddiisa waxaa laga fadilay calaa saa'iri alumam haddana rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mucjisooyin fara badan oo aan la soo koobi karin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku fadilay khasaa'is oo markaasi u gooniya oo aad iyo aada u tiro badan ayaa nabigeenna calayhi salaatusalaam lagu fadilaa la yidhi marka hadda sidaas ayaa maaragtaya la leeyahay waxaa ka mid a khasaa'ista oo nabiga calayhi salaatusalaam lagu fadilay xawlka ayaa ka mid a oo mawruudkaa weeye maqaamulmaxmuudka ayaa ka mid a wasiilada ayaa ka mid a waxyaabahaas faraha badan ayaa kamid ah aan la soo koobi karin marka labadaasaa la soo qaaday warafaca rafaca bacdahum barkood alla waa kor yeelowna ilaahay darajaatin darajooyin ayuu u kor yeelay wa aataynaa waxaanu siinow ilaahay ciisaa nabi ciise ciisiiday ibna maryama caabidadii ahay wa aataynaa waxaanu siinow dha ilaahay ciisaa nabi ciise ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedii ahay albayinaati aayado cadcad ayaanu siinow dha ilaahay hadda ambiyadii dhammeed waa laga soo warramay nebi ciise gooni ayaa loo khasisaa la yidhi waxaa markaasi loogu khasisa ayaa la yidhi reer banu israa'iil oo waktigaas joogay ayaa nebi ciise waxa weeye ayaa ku kufriyeen waxayna ku tilmaameen inuu waladusina uu yahay walciyaadu billaahi marka ilaahay wuxuu yidhi wa aataynaa waxaanu siinay ciisaa nabi ciise ciisiiday ibna maryama aabijadii wiilkeedii ahay albayinaati aayado cadcad ayaanu siinay waayadnaahu waxaanu ku xoojinnow dheh ilaahay lqudusi daahirnaantii ruuxeedii ayaanu ku xoojinnay waayadnaahu waxaanu ku xoojinnow dheh ilaahay biruuxilqudusi daahirnaanti ruuxeedii waa waasay jibriil baa layidhi yasiiru macahu xaysu saara weeye meeshau socdo ayuu ula soco jiraa layidhi abuurkiisa bilowgiisi laga bilaabo maxaa yeela waxau ahay khalqigiisu yaddiisa ayuu ahay baa layidhi walow shaa allahu alla hadow doonaaw dha ilaahay dadka dhammaantood inay hanuunaan walow shaa allahu alla haddou doonayo maba doonina weeye markaas lowdaanu xarfu imtinaac liwujuuda la yidhaha walow shaa allahu alla haddou doonaw ilaahay hadya naasi jamiican weeye maqtatala aladiina kuwii ma dagaalameen dagaalameenowdha ilaahay min bacdihim rusushaas lasoo sheega bacdigood ahaaday maqtatala aladiina kuwii ma dagaalameen min bacdihim rusushaas ka dambeeyey maxaa yeele dad oo waxaa weeye ilaahay iyo rusushiisa rumeeyey dagaal inay dagaalaan waa shay reeban oo waxa weeye diinta ka baxsan weeye marka ilaahay yaan hanuunkooda doonin kuwa dagaalamaya min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay jaa-ad ay u timida hum ayaga albayinaatu aayado cadcad ay u timiday ah, maxaa yeele way iskhilaafeen baa la leeyahay barkood markii kale ayuu baadiyeeyey marka sidaas ayaa waxay keentay inay dagaalamaan min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay jaa-ad ay u timida hum ayaga albayinaatu aayado cadcad walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay ikhtalafuu way iskhilaafeen way iskhilaafeen buu dha ilaahay oo mashii'ada ilaahay ayaa ku dureersatay markaasi iskhilaafeen fa minhum waxaa ka mid ahowdha ilaahay kuwa ambiyada ilaahay ka dambeeyey man duul aamana rumeeyey oo iimaankiisa ku sugnaaday ayaa ka mid ahowdha ilaahay wa minhum waxaa ka mid ahowdha ilaahay man duul kafara kufriyey sidii nasaare oo bacdaalmasiix ayaduna kufrisay wa minhum waxaa ka mid ahowdha ilaahay man duul kafara kufriyey ayaa ka mid ahowdha ilaahay walow shaa allahu alla hadow doonawdha ilaahay dadka hanuunkooda maqtataluu ma dagaalameen marka midaanu ta'kiid weeye walow shaa allahu alla hadduu doonawdh ilaahay maqtataluu ma dagaalameenow ilaahay walaakin allaha alla yafcalu waa falaya maa yuriidu waxuu doonaayo ilaahay waa falaya oo arrintaan waxaa waaye iraadada ilaahay ayay ku dhacday subxaanahu wa tacaala marka alla hadduu doonaaw ilaahay ma aysan dagaalami lahayn walaakin allah allow dha ilaahay yafcalu waa falaya maa yuriidu waxuu doonaayo oo waxa weeye min tawfiiqi man shaa wa khudlaani man shaa qofkau doona ilaahay tawfiiqdo waafajinaya qofkau doonana alla waa hoojinayaa oo waxaa ilaahay ka luminayaa tawfiiqda ayuu ka luminayaa marka waxaasoo dhanba waa ilaahay mashii'adiisa subxaanahu wa tacaala ah, waxaa laga wadaa falow shaa haddaahum weeye ilaahay hanuunkooda hadduu doonaayo lam yakhtalifuu way isma khilaafeen walam yaktatiluu mana dagaalameen marka xaqu waa iska cadyaha weeye waana daahiraa leeyihi ah, wa inamaa kafara man kafara weeye qofka kufriya waa kufriyaa la leeyahay biiraadati illaahi ilaahay iraadadiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan iimaankiisa doonin marka waxaa leeyahy falcabdu majbuurun fii qaalibi mukhtaarin marka waxaa weeye addoonku waxa uu ku ijbaaran yahay sida ilaahay subxaanahu wa tacaala u doortay oo sidaasi aan ahaynin ma noqon karaayo laakiin hadda qof walba waa mukallafo waxa weeye wixii markaasi lagu tagliifiyey waa lagula xisaabtamayaa marka ilahay wuxuu yihi walow shaa allahu alla hadduu doonaayo maqtataluu ma dagaalameen walaakin allaha yalla yafcalu waa falaya maa yuriidu waxa uu doonaayo marka waxaa weeye casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu